alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii soddon iyo shanaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalim alxalaali walxaraam oo iska lahaa asheekh cabdilqani ibn cabdilwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa kitaabu lacima cuntooyinka kitaabkoodii wuxuu ku sheegi doonaa toban xadiid ayuu halkan ku sheegi doonaa musanifku raxmat raxmatullaahi calayh canin nucmaan waxaa laga wariyay nucmaankii ibni bashiirin ina bashiir ahaa radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay wa ahwaa wuu raariciyey an nucmaanu nucmaan biisbicayhi labadiisa farood ilaa udunayhi labadiisa dhagood macnaha saanu ka wadaa samictu rasuulallaahi macnaheed waa maxay labadaydaa dhagood baan ku maqlay weye rasuulka labadaydaa dhagood ayaan ku maqlay oo leh ina alxalaala xalaashu bayinun mid cad weeyaan waa wixii daliil xalaalaynaya uu ku qumay oo ku istaagay ayib wax diidan diidanaysa jirin walxaraama xaraamtuna bayinun mid cad weeye wa baynahumaa dhexdooda waxaa ku sugnaaday xalaasha iyo xaraamta umuurun arrimo arrimahaasoo mushtabihaatun isu eg eg arrimahaasoo laa yaclamu aysan garanayn hunna ayaga kathiirun in badan oo minanaasi dadka ka mid ah faman ruuxii ittaqaa iska dhowra ashubuhaati waxyaalaha isu eg eg ee xaaraanta iyo xalaashaba u eg istabra'a ayaa ii qoran faqad istabra'ana waa soo maray soo maxasuustaan istabra'a wuxuu ilaashadoo beri yeelay lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharaftiisa waman waman ruuxii waqaca ku dhaca fi shubuhaati waxyaalaha shubahaadka hadduu ku dhaca waqaca wuu ku dhici doonaa filxaraami xaraam buu mustaqbalkiisa ku dhici doonaa wey ka raaci sida xoolo jirkii ayuu la mid yahoo yarca ku ilaalinayay oo ku raacayay xoolaha xawla alximaa meelaha lamagalayga ah, dhinacyadooda alximaa waa meelaha seerahaoo lamagalayga ah meelaha hareerahooda ninka xoolaha ku raaca yuushiku waxaa dhow an yartaca xoolihii inuu daaqo fiihi meeshaas ximaha ah seeraha alaa wa ina likulli melikin boqor kasta waxaa u sugnaaday ximan soodimo lamagalay ah alaa wa ina ximallaahi ilaahay soodimihiisa iyo meelaha aagga aho in la agmara ka caagan maxaarimuhu wuxuu xarimay oo diiday weeye alaa wa inna filjasadi jirka dhexdiisa waxaa ku sugnaaday mudqatan cad hilib ah idaa salaxat hadday suubanaatee hagaagto salaxa wuu hagaagayaa aljasadu jirku kulluhu dhammaanti wa idaa fasadat hadday hallaysanto cadkaasina fasada wuu hallaabayaa aljasadu jirku kulluhu dhammaanti alaa wahiya iyaduna alqalbu qalbiga wey xagee kuso marra xadiidkan waa soo marray sooma xasuutaan marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey maadaama adcimada laga hadlayo adcimada maxaa xalaala maxaase xaraamah wixii sharcigu xalaaleeyaa xalaal ah wixii sharcigu xarimayna waa xaraam intaasa haddayna ina qusaysa wixii kaloo sharciisaana horey baan uga soo hadalla can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia canhu qaala wuxuu yidhi anfajnaa waan cayrsannay waa baacsannay waa bursannay waa cayrsanay wey arnaban bakayle wax bakayle cayrsaday ma leedihiin bakaylo waa nin iyo bur bimari dahraan meesha mari dahraan loo yaqaano waa meel baka xoogaa u jirta waadi ku yaalla magaciisu weeyaan hadda waadi faatima ayaa loo yaqaana fa saca way cayrsadeen alqowmu dadkiibaa orday raggii oo dhan waxay cayrsanahayaan xabad bakaylo ah fa laqabuu way daaleen marka bakaylo wax ka dheerayla markaad buu dheer shaq fashaq intuu ku hayay way daaleen wa adragtu waan soo gaarayba haddaan anas ahay haa bakaylihii fa akhadtuhaa waan qabtaybi wax yar soomaha bakaylu ha soo qabtaybi fa ataytu waxaan ula imid bihaa ayadii abaa talxata abaa talxa ayaan ula imid fadabaxa abuu talxana wuu gowracay haa iyadii waxa la gowracaya waa maxay bakaylihii wa bacatha wuxuuna u diray ilaa rasuulilaahi rasuulkii alle xaggiisa biwarikihaa bakaylaha sinteedii iyo wa fakhidayhaa labadeedii bowdo fa qabila nebigu waa yeelay haa iyadoo wuu ogolaado wuu ka gadooma marka meesha maxaa loo deliishanaya ad odmanaysaa bakayluhu haba helib yaraadee waa xalaal waa la qalan karaa bakayla hadda haddaad qabsatid oo bisinka u qabatoo dhegta dhiigga u dirto ood biraysatid xaaraan kumaadan dhicin marka way bannaan tahay in la cuno waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka aqoon-yahanka iyo in lala tashado wixii intaadan ku dhaqaaqinoo anas markuba hashi soo qabtay abu abutalxo adeerkiisu u keenay dee hooyadii qabay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey dee shayga gacanta haddii la dul saaroo la qabto keliya saa inaan lagu mulkin anas baalku wuu qabtay laakiin saa kumuusa mulkin raggu wada cayriyeen can asmaa binti abibakar waxaa laga wariyay radiallahu canhumaa qaalat waxay tidhi naxarnaa waan gowracnay calaa rasuulilaahi rasuulka calaa cahdi rasuulilaahi rasuulka alla waqhtigiisii farasan faras fa akalnaa waanu cunnay hu faraskii wa fii riwaayati riwaayad kalea waxay ahayd walxaal naxnu annaguna bilmadiinati madiina aan ku sugannahay madiina waxay u sheegaysaa dee madiina wakhti dambe oo axkaamtu ay soo degtay ahayd oo xukumka lama nasakhin xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey kitaabul acima iyo cuntadan kusoo jiray soo maa farasku waa xalaal hilibkiisu culummada muslimiintana sidaa u badan xadiid xadiidkuu qabo jamaahiiru ahlicilmi baa sidaa qaba culummadii hore iyo kuwa hadda joogaba culummada qayb ka mid a waxay leeyihin wuu bannaan yahay laakiin waa laga roon yahaa qolyana waa xaaraan bayba qabaanba sida raajixana waa sida jumhuurtu qabaan ayib can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allahu canhumaa ana nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam naha wuxuu reebay can luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda dameerihii al ahliyati ee dadka loo aaneeyo la dhaqanayay wa-adina wuxuu fasaxo ogolaaday fii luxuumilkhayli fardaha hilibkooda walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday waxdahu keligii oo aan bukhaari la warin qaala wuxuu yidhi waa jaabire akalnaa waan cunnay zamana khaybara khaybar wakhtigeedii al khayla fardaha ayaanu hilibkooda cunna khaybar goormay ahay sanadkii bay ahayd sanadkii toddobaad bay soo ma ah waa soo marray kitaabta siyarkan kusoo marreen iyo wa xumura alwaxshi alkhayla iyo wa xumura alwaxshi wa xumura alwaxshi iyo dameer farow dameer caadiya maaha waa dameer farowga nahaa wuu reebay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama can ilximaari dameerka al ahliyi ee dadka loo aaneeyo dameerkan caadiga ha qabin dameer farow iyo dameer baa kala jira caadi ah dameerkan dadku ay rartaan soo arag waa dameer farow bahasha quruxda badan oo birdhicyaalh ah oo dameer farowga ah duurjoogtana soo arag ayadu waa xalaal marka faraskuna waa xalaal dameer farowguna waa xalaal laakiin dameerkan sanka weyn oad aragtaan oo la rarto soo arag waa un la raran karaayo rarashadiisaa xalaala iyo in la kala gadgata laakiin hilib hadday noqoto hilibkiisu bacaynihi buu xaaraam yahay lama ogola lama ogola arrinkaas ayib waana la xarimo nebigaa diiday sala allahu alayh wasalam can cabdilaahi bni eh, can cabdilaahi bni abi awfa waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi asaabatnaa waxaa nugu dhacday majaacatun gaajo layaaliya khaybara habeenadii khaybar falamaa goortii kaana uu dhacay oo ahaaday yowmu khaybara khaybar maalinkeedii waqacnaa waxaan ku dhacnay oo ku daadannay filxumuri dameerihii al ahliyati ee dadka loo anayay dameerihii dadku ay wateen oo la raranayay baanu soo wada qabsannaybi fantaxarnaa waan gowracnaybi haa ayada waa wada biraynaybi bisilkay u qabteen falamaa goortii qalad ay la kartay bihaa hilibkeedii alquduru dhariyaashii digsiyaashii oo dabka wada saaran baa hilibkeedii lagu guray naadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuulilaahi rasuulka alle kiisa dhawaaqayade waa abuu talxa sida fii saxi muslim ku sugan wuxuuna yidhi an akfi uu dabagediya alquduura dhariyaasha dhariyaasha dabka idiin saaran kulli gediyo daadiya wa rubamaa qaala inuu yidhi baa suurtowda walaa ta'kulu ha cuninina min luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda xaggooda xaaluu ka ahaday shay-an waxba hal shayna ha ka curina can abi haclabata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xarama wuu diiday rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama luxuuma alxumuri dameeraha hilibkooda al ahliyati ee dadka loo aaneeyey nusakda qeyb baan xadiidkaasi ku qoray aniga ugu qoraya xadiidkani marka wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa dee dameerka hilibkiisu inuu xaaraam yaho uusan bannaanayn in la cunaa waa xaaraam licaynihaa baana xaaraan u tahay saxaabadu way ijtihaadeen gaajo badanna waa hayso xalaal bay u qabeenoo saasay u biraysteen inay xaaraan tahayna kamaysan warqabin dalo haddeer xadiidkan soo marinaya kanna isdiidi mahayaan wakhtiga la xarimay waa isla wakhtigaasba khaybar can ibni cabaasin waxaa laga wariyay radi allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi dakhaltu waan galay ana aniga iyo wa khaalid ibnulwaliid khaalidkii ina waliid ahaa maca rasuulilaahi rasuulka alla la jiranka annagoo ah beyta maymuunata maymuuna gurigeeda maymuuna bintulxaaris oo nebigu uu qabay cabdulaahi ibnu cabaasna habaryar u ah fa utiya waxaa loo keenay nebiga bidabbin bahal dabba loo yidhahda abaysecagalayda xoogaa u egtaa laakiin maansecagalay ma aha daba loo yaqaano maxnuudin ee weliba hilibkeeda la solay fa ahwaa wuu u raariciyey ilayhi xaggiisa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu aleyh wasalam hilibkeedu dabcan inuu cunuu gacantu la aaday fa qaala waxay yidhaahdeen bacdu niswati hablihii qaar ka mida allaatii kuwaasoo fii beyti maymuunata maymuuno gurigeeda ku dhex sugnaa akhbiruu u sheega rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama bimaa shayga yuriidu uu doonayo an yaakula inuu cuno wuxuu rasuulku raba inuu cuno bal u sheega horta markuu rasuulku hadalkaa maqlay fa rafaca kor buu u qaaday rasuulullaahi rasuulkii ale sala allahu caleyhi wasalama yadahu gacantiisi fa qultu waxaan idhi haddaan ahay ibnu cabaas axaraamun ah, xaraam miyaa huwa asagu yaa rasuulalahi rasuulka allow hilibka dabaduma xaaraan baa qaala wuxuu yidhi laa maya laa maya maxaa laga fahmayaa marka ma ahana waa xalaal soo maa walaakinahu asaga lam yakun muusan ahayn biardi qowmi tolkay dhulkiisa lagama aqoon quraysh ma aqoon biyo bahalkan maysan cuni jirin adigaba waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo xalaal oo dadku ay cunaan hadda inaadan cunin maxaa keenayana meeshaad ku soo kortay iyo guriga hooyada iyo aabbaha baan laga aqoon dad hadda waxaa jira waaweyn aan digaaga cunin laba tuso ah, shimbirahan uguma cunu kuleeyahy maxaa keenay caano geel iyo cad iyo hilibba uu kusoo koray marka hilibba uma yaqaanba kuwaan kalluunka la tusin baa jiro salka ka qabsanaya markay arkaanba marka qoloba waasi dadka qaar baa laga yaabaa caleenta inuu la yaaban yaho dad caleen cunaya hadduu arkay cagaar iyo waxaas ma xoolaan ahaa xoolaha naqadaaqo kuleeyahy waxaani waa xalaal laakiin adaan aqoonin ka warqabin mooska qaar baa wuxuu ka ohanaya maquulla quulla quullaha la cunaya quulla miyaan anigu cunahaya marka nebigu wuxuu yidhi anaga waddankii aan kusoo koray lagama cuni jirin buy reetolkay fa ajidunii waxaan ishelayaa markaan is idhahda cuntid acaafuhu inaan ka lalaboonayo ka yalaalugoonayo lalabaabay qabanaysa matag baa afka imaanaya laakiin waa xalaal qaala wuxuu yidhi khaalidun eh, khaalid fajtarartuhu waan soo jiitay hilibkii waan soo jiitay bidabada fa akaltuhu waan cunay walxaal annabiyu nebiguna yanduru uu eegaya maxaa laga qaadan marka inay xalaal tahay nebigu eegaya hortiisa lagu cunay markii maxaaraan baana maya buu yidhi qaala wuxuu yidhi radia allahu canhu waa sheekha kitaabka iskale almaxnuudu almashwiyu midka la solay weeye laguna solay biradiifi dhagax dhagax dab lagu kariyey wahiya radiifkuna alxijaaratu dhagaxdii weeye almuxmaatu ee la kululeeyey marka bahashaa dabada loo yaqaano inay tahay xalaal leanna khaalid ibnu weliid oo cunahaya nebigaa hortiisuu ku cunay khaalid dadkii waa dambe soo islaamay buu ahaa marka way bannaan tahay masaladaasi ayib can cabdilaahi bni cabaasin can cabdilaahi bni abi awfa waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ghasawnaa waan duulnay maca rasuulilaahi rasuulka alla la jirankii sala allahu calayhi wasalama sabca ghasawaatin toddoba duulaan na'kuloo xaalaan cunayno aljaraada ayaxa ayax ma taqaanaa intee la egi yaa wax yariisa soo maaha yariisnimada iyo xalaalnimada waa kala labo maradaada ayadoo wasakh ah soo daahir ma noqon karto maradi waa wasaq oo wasaqda dhididka iyo waxa ku yaala malayn maysa lakin waa daahir soo maa xayawaanku isagoo weynna xalaal buu noqon karaa isagoo yarna xalaal buu noqon karaa marka ayuxu ayaan cunaynaybi toddobadaa duulaan aan maray marka inuu xalaal yahay halkaa laga qaadan can zahdam ibni mudarib waxaa laga wariyey aljarmiy can zahdam ibni mudaribin aljarmiyi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn cinda abi muusa alashcariy abuu muusa alashcari agtiisa fa dacaa wuxuu u yeertay bimaa'idatin xeero ama saxan wa calayhaa korkeedana waxaa ku sugnaa laxmu dajaajin digaag hilibki dajaaj dijaaj dujaaj intaba waa la odhan karaa daalka saddexda xarakaba waa ku bannaan yihiin fa dakhala waxaa soo galay rajulu nin ninkaasoo min bani taymilaahi reer bani taymilaahi ah waa jifo iyo qoys ka tirsan reer qudaaca ninkaasoo axmaru ah guduudan ama casaan ah ninkaasoo shabiihun u eg bilmawaaliid dadka aan carabta ahayn cajamta ayuu u egyahay maaqan midabkiisuu ahaa fa qaala abuu muusa wuxuu yidhi halumma kaalay kaala nala cun hilibkan digaagga ninkii digaagga loogu yeedrayba fatalaka'a ey taradada wa tawaqafa waaba ka istaagayba ninkii war kaala digaagga wax ka cun ninkii waaba gadaal buu daba guryoonayaaba fa qaala wuxuu yidhi abuu muusa halumma kaalay fa innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu caleyh wasalama yaakulu asagoo cunaya minhu xaggiisa wax ka cunaya marka maxaa laga faidaysan digaagu waa xalaal laakiin dad baa diidan soo ma jeeda hadda gadaal u dabaguryada marki la kaala wax ka cun sidii nebigabaad dabada markii loo keeno u ogaaday uu gacanta uga laabtay soo ma xasusataa inaad shayga diidan tahay macnaheedu maaha inuu xaaraam yahay waxyaalo badan oo xalaala laga yaabaa inaadan bay-ada kusoo korin aadan waxba ka cunin aqoonna marka digaagu waa bannaan yahay waana ijmaac wuxuuna ka mid yahay weliba tayibaad ka wan wanaagsan oo caafimaad badan buu leeyahay sida culammada qaarkood ay ka hadleen ayib kitaabka mukhtasarka shamaailka maraan akhriyahaan fawaa'idiisa qaybo ka mid oo ah ibnuqayim aan kasoo guuriya ku sharxa can ibni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma anna nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii akala uu cuno axadukum midkiin dacaaman raashin markuu cuno u fiirsada falaa yamsax yuusan masixin oo tirtirin yaddahu gacantiisa xataa yalcaqa ilaa uu leefleefo haa gacantii hadduusan isagu leefeyn ka waran ow yulciqa ama uu leefsiiyo haa ayada cid kale uu leefsiiyo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey farihii aada wax ku cuntay waxa ku yaalla horta waa maxay farahan aad wax ku cuntay maxaa ku yaalla waxaad afka gelisay qayb ka mida ah ku yaalla soo saas maa waxa intaad afka marisay caloosha aad geyso farahagi ku yalla hadaad tiraada waa ka wasuusaa ka warran oo markaad cunaysa maxaa wasuusi weyde waxaad cuntay baa ku yaalle dabaalnimo waay marka waxaad faraha afka marisay oo caloosha geysay baa qayb ka midu ah ku hareene leef sababtu maxaa weeye nabigaa sheegay sala allahu aley wasalam oo wuxuu yidhi fa innahu laa yadri fi ayi tacaamihi lbaraka cuntadii laguu keenay baraka ku jirtay barakadii marka ma qaybta caloosha gashay oo aad cuntay bay raacda mise qaybta farahaaga ku jirtay ku harta mise saxanka xeeradii xoogaaga xabadda meel kaga dhegan tahay bay ku harta mise halaha dhulka kaaga dhacay bay ku harta midna lama oga see ku xaqiijin kartaa marka barakadii inaan xabadna ku dhaafin wixii caloosha galay kuu gale wixii faraha ku harayna leefleef wixii saxanka ku haray murugso wixii dhulka ku harayna soo qaado oo hadday ka wasakhoobeenna dhaqdhaqo hadday najaasoobeen daahiri cun markaas haddii kaleeto inta kaleba shaydaankaa cunahaya shaydaan ma adugu maalwalba korinaysaa marka reemagaalka aad bay hawsha inoogu badan tahay cuntada maba cunaba xagga midku daata iyo faraha iyo waxa weeyaan fasility waxba inta yeerto iska tirtirahayaaba maba la tusi karaba sax maa arrinkaas sax maa yaa kuu leefaya marka adaa leefaya haddaadan adigu leefayn ka warran maxaa diidi kara inaad leefaysa dadka qaar baa waxa laga yaay farta afka haduu galayba cuntada inuu soo mantagayaba oo la tusinba waxaad leefsiin kartaa qof farahaaga aan ka lalaboonaynin sida ilmahaaga oo kale xaaskaaga oo kale ileefo odhan kartaa <laughs> ka waran ilmihii iyo xaaskii midna haddaadan haysan ma iska dhaqaysaa ari hataa hadduu kuu jooga waa iska leefsiin kartaa ari iyo neef ari wuu iska leefi karaa leanna waa cunta soo ma ah neef ariya waa leefsiin kartaa dameer tarbiyaysan xataa hadduu jira dameer tarbiyaysan oo caadi ah oo rabaayadon ku qaninaynin waa la siin karaa sababtaa dameer inuu wax kaa cuno iyo shadaa inuu wax kaa cuno kee kuu ron dameer baa kuu ronoo la raranhaya sokeeyo weeye dameer laakiin shaydaan waxba iskama kiingelin marka ciddii aan farahaga ka lalaboonaynin ayaad afka u gelin ka warran gabar ajanabiya ah hadday ku tiraado faraha kenkaa ku leefe anugu ma leefe waxaas wax jirma xaaraam waa lama ogola taas ayib <clears throat> gacmihii marka la leefe kabacdi ka warran waad masixi kartaa waad tirtiri kartaa waad falxalan kartaa waad iska dhaqi kartaa wax dhiba male wax dhiba male arrinkaasu ayib markii cuntada la cunahayeyba inaad faraha afka gelisa dhib umaadan arkaya markay cuntadii dhammaatay maxaa faraha inaad afka gelisa u diidaysaa qaada ma lagu cuni karaa ayana way banaanta qaadadana waa lagu cuni karaa farahana waa lagu cuni karaa lakin faraha fiican ayib baabu saydi ugaarti ayuu u baab yahay ugaarsiga afar xadiidu musanifku baabkan ku tilmaami doonaa can abi thaclabata waxaa laga wariyay alkhushaniyi radia allahu canhu jurhuumba ayaa loo yaqaanaa waa soo marra magaciisaan umalayna qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u imid rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu caleyh wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka allow innaa anagu biardi qowmin dad dhulkood baan ku sugannahay ahli kitaabin dadkaasoo ahli kitaabin ahlu kitaab ah ahlu kitaab waayo waa yuhuud iyo kiristaan nasaara afa na'kulu ma cunaa fii aaniyatihim weelashooda dhexdooda wax ma ku cunaa bal hadda u fiirso hadda soo waddan gaala kuma noolin oo kiristaan dhexdooda nasaara soo kuma dhex nool qolyahan waa nasaara weelashooda wax ma ku cuni karnaabi wa fii ardi saydin dhul ugaareed baan ku dhex noollahay fii ardi saydin ugaar dhulkeed baan ku dhex noolah dhul ugaar leh asiidu waan ugaarsadaa biqawsi qaansadayda ayaan ku ugaarsadaa iyo wabikelbi eygayga alladii kaasoo bimulaysa aan ahayn bimucallamin mid wax la baray ey aan tababarnayn oo aan leeyahay eygu tababarkiisa waxaa lagu ogaadaa iiqaba markaad tirahda inuu kuu qabto istaag markaad tirahda inuu istaagayo markuu qabtana inuusan kaa cunin eygu waxyaalaas eyga waa la tababaray ma ogtaha ey aan tababarnayn baan ku ugaarsadaabi marka iyo wabikelbi eygayga almucallami ee wax la baray laba noocoo eeyada ah kii i tababarnaana waa ku ugaarsadaa midaan tababarnaynna waan ku ugaarsadaa famaa maxay baa yasluxu iga suubada li aniga su-aalaha dhowrka ah isku duuban ayuu weydiiyey ahlu kitaabka weelashooda wax ma ku cuni karnaa qaansadayda waxaan ku ugaarsaday wax ma ku cuni karaa eyga aan tababarnayn waxaan ku ugaarsaday wax ma ku cuni karaa midka tababaran waxaan ku ugaarsaday wax ma cuni karaa ma cuni karaa qaala nebigu wuxuu yidhi amaa maa shayga dakarta ah sheegtay yacnii wuxuu ula jeedaa min aaniyati ahlilkitaab oo ahlukitaabka weelashooda ah fa in wajadtum haddaad heshaan hayraha ayada waxaan ahayn weelal dad muslimiinu ay leeyihiin haddaad helaysaan oo aan dad gaalaa weelashoodba ahayn falaa ta'kuluu ha ku cinina fiihaa dhexdeeda intaad muslim weelkii helaysa maxaad gaal muslim gaalkiisii ka doonan wa in lam tajiduu haddiidaan helin weelashaas ahlu kitaabka mahe weelal kaleba idaan helin faqsiluu mayrahaa weelashaas wa kuluu ku cuna fiihaa dhexdeeda wamaa wixii sita aad ku ugaarsatid biqawsika qaansadaada iyo warankaaga iyo leebkaaga oo fadakarta aad sheegtid ismallaahi ilaahay magaciisa calayhi dushiisa fa kul cun oo maxaa laga wadaa neef aad qaban weyday ugaar baad xabad ku dhufatay ama waran ama leeb bismillaahi allahu akbar baa tiri halkaa ku dhacday neefkii waa dhintay marka waa kuu biraysan xataa biraysi uma bahna inaad gawracdo kale uma baahna nabarkii kuugu oo aad ku dhufatay oo toogashadahaba kugu dhintay waa kuu biraysan yahay haddaad nolol kusoo gaartana waa biraysanaysaa wamaa wixii sita aad ku ugaaratid bikelbika eygaaga almucallami ee wax la baray oo fadakarta aad sheegtid ismallaahi ilaahay magaciisa calayhi dushiisa calaa irsaalihi markaad diraysid fa kul cun ay tababaran wixii uu kuu qabto oo aad bismillaahi allahu akbar la dirtay waad cuni ma la fahma qodobka asagoo cunay haddaa u timaada asaga ka war waan arki doonaa kaasu adiga kuuma shaqaynayna asaga iskii u shaqaysanahay eygii aad dirsatay neefka hadduu haafna cuno haafna kuu dhigo bakti wey kaa taaban mayse leanna eyga tababaran waxaa lagu yaqaanaa wixii ii qaba aad tiri bes buu kuu ilaalinaa laakiin hadduu wax ku darsado nin door sidiisa u shaqaysanaya waa wamaa wixii sita aad ku ogaaratid bikelbika eygaaga hayrilmucallami aan wax la barin eygii hayrilmucallami aan wax la barin oo fa adrakata aad soo haleeshid dakaatahu gowriciisa fa kulcun cun ey aan tababarnayn baad ku ugaarsata ugaar buu kuu qabta ugaartiyo nool baad u timid dee waad biraysanaysaa bismi allahu akbar baad leedahay marka ma eygii baa kuu birayay mise adaa biraysay adaa biraysay soo maa khalaas laakiin asagu hadduu nafta ka ridi lahaa bakti buu noqon lahaa ayib marka wixii loo baahan yaho umuuro diineed ah in la weydiiyo culummada ayuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo su-aalaha mar la jamciyo jawaabtana la faahfaahiyo sida nabigeenu u faahfaahiyey sala allahu calayhi wasalama iyo wixii xalaala ugaarsiga iyo waxaan xalaal ahayn can hamaam ibnilxaaris waxaa laga wariyey can cadiy bni xaatim wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi cadiy bnu xaatim qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulkii allow innii anigu ursilo waan dirayaa alkilaaba eeyaasha eeyada almucallamata ee wax la baray wax la baray wax laga wadaa waa eeyada la tababaray fa yumsikna way ii qabanayaan calaya dushayda wa adkuru waan sheegayaa ismallaahi ilaahay magiciisa bismillaahi allahu akbar baad la diraysaa ka waran faqaala wuxuu nebigu idaa arsalta idaa goortii arsalta aad dirtid kalbaka aygaaga almucallama ee wax la baray oo wadakarta aad sheegtid ismallaahi ilaahay magicii fa kul cun maa wixii amsaka uu kuu qabtay calayka dushaada qultu waxaan idhi wain qatalna u fiirsada su-aashaas xataa ha dileen neefka hadduu inta qabto dhuunta ku dhaga eygii uu ceejiyo oo neefkii sidaa naftu kaga baxdo oo neefkii oo noolaynba u imaado ka waran wain qatalna qaala wuxuu yidhi wain qatalna haba dileen sababtaasoo bisinka umaad soo qaban isaguna soo kuma tababarnayn bisin qabashadaas haba gowrac kuu ah maa lam yushrik intuusan la wadaagin ha ayada yushrik miyuu idiin qoraya ya-da godan mise shirik muxuu idiin ya maa lam yashrik ha maa lam yashrak intuusan la wadaagin ha ayada kalbun ey eygaasoo laysa minhaa eeyada laysa aan ka laysa aan ahayn minhaa eeyadaada mid ka mid a ah. ay aan tababarnayn hadduu kaagii dhexda ka soo raaco oo isla qabtaan oo neefkii nafta ka dhacdo ma kaagaa naftii ka riday mise kii kale ma ogid soo ma awalla dee neef aan birayskiisa la hubin inuu biraysan yahay lama cuni karin marka shakiga noocaas hadduu yimaado ama iaad ogaatidba laban ay oo midna tababaran yaho kuu tababarnaa midna uusan kuu tababarnayna isla qabteen xaaraan bay kaa tahay qultu waxaan idhi fa innii anigu armi waan tuurayaa bilmicraadi garmaqaada assayda ugaarta ayaan ku tuuraya micraadku waxaa weeye waa leeb leebkaasoo aan lahayn waxa weeyaan wax baalla ah wax baalla aan lahayn marka waa ul ul ayaan tuurayaa buu caarada xoogaa leh assayda ugaarta ayaan ku tuurayaa fa usiibu waan dhaawacayaa waan asiibayaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi idaa ramayta haddaad ganatid bilmicraadi ganacgooyada ama waxaa weeyaan usha afka dhuuban oo fa khasaqa ay kharaqa uu dalooliyo neefkii fa kulhu cun neefkii hadduu af af inta ugu dhaco dalooliyo cun wa in asaabahu hadduu ugu dhaco bicardihi ballarkiisa oo si uusan afka ugu dhicin ballac ballac ugu dhaco falaa taakulhu ha cuni sababtoo ah kaasu birays ma ahane birayn ma ahane waa ganacgoyn ganacgooyadana lama rabo xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziiri waxaa ka dambeeyey walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutaradiyatu walnatiixatu soo maahan marka lama munkhaniqadu waa neefka la caydjiyey mawquudaduna waa neefka waxa weeyaan la ganacgooyay ganacgoyskuna xaaraam weeye neefka saasoo kaleeto marka neefkii shaygaad gantay shay afka wax ku gelaya hadduu yahay oo caaradda wax ku gelaya waa okay sidaas xayawaanka uu kugu qabto laakiin ganancgooye hadday tahay dhamas haddaad inta ku dhufatay neefkii caloosha goyse may wa xadiidu shacbiyi shacbi xadiidkiisa can cadiyi cadiyi uu ka wariyey ibni xaatim naxwuhu kaasoo kala weye wa fiihi waxaa ku dhex sugnaa ilaa an yaakula inuu cuno mooyaane alkalbu eygu eygii wax kuu qabtay inuu neefkii cuno mooyaane haddii kaleeta cun fa in akala hadduu cuno falaa ta'kul adigu haa cune sabab fa innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu yahay inamaa amsaka mid un qabsaday calaa nafsihi naftiisa dusheeda iski mid u qabsaday inuu yahan u malaynayaabi wa in khaalata hadday dhex galaan haa eeyadaadii kilaabun eeyaal oo min hayrihaa ayadaan ahayn falaa taakul ayadaan ha cunin sabab fa innamaa samayta waxaad magacowday markaad dirsanaysay calaa kalbika eygaaga walam tusami maadan magacaabin calaa hayrihi asaga cidaan ahayn wa fiihi xadiidkaa shacbi waxaa ku dhex sugnaa idaa goortii arsalta aada dirtid kalbaka aygaaga almukallaba almukallaba ay ilmucallama ee wax la baray waa isku mid almucallam iyo almukallab qur-aankuna isku mid buu isticmaala mukallibiina qur-anka soo kumid arag ay mucallimiin fadkur sheeg ismallaahi ilaahay magaciisa calayhi calaa irsaalihi markaad diraysid bismi illaahi allahu akbar dheh fa in amsaka hadduu kuu qabta calayka dushaada oo fa adragta aada soo haleeshid hu asaga xayan xaaluu yahay mid nool fadbax gowrac hu asaga wa in adragta haddaad soo haleeshid hu asaga qad qatala xaalo uu dilay neefkii ama ugaartii oo walam yaakul uusan cunin minhu xaggiisa wax ka cunin fa kulhu cun riwaayaadka nusakda qayba waxay qoraan fa kul keliya fa inna akhda alkalbi eyga qabashadiisu dakaatuhu gowraciisa weeyaan eyga qabashadiisa ayaa gowrac kugu filanba wa haddaad bisinka alla la dirtay xagganna asagoon bayda soo gaartay neefkii korayna u aha neef kuu tarbiyaysan ay kuu tarbiyaysan wa fiihi xadiidka waxaa ku dhex sugnaa ayda noqode idaa goortii ramayta aad oo tuurtid bisahmika leebkaaga fadkur sheeg ismallaahi ilaahay magaciisa calayhi dushiisa waa cinda ramyi baa laga wada marka la garanayo wa in qaaba hadduu kaa maqnaado canka xaggaaga yowman maalin aw yowmayni ama laba maalmood ugaar meel si aad waxaad ku dhufatay waran dhaawicii buu la cararay marka laba maalmood buu waxaa kaa maqnaa ugaarti kaa maqnay waad raadinaysa meel allaale meelu aaday ama hal maalin wa fii riwaayati riwaayad kala waxayd alyowmayni laba maalmood iyo wahalaaata saddex maalmood falam tajid aadan helin fiihi dhexdiisa ugaartaas ilaa athara sahmika leebkii aad tuurtay raadkiisa mooyaane wax kaloo dhaawaca kumaad arag mid cid kale eybaa cunay xabad kalaa ku taala wax kale maad arag nabarkaad adugu ku dhufatay bes baa ku yaala asagoo nafti ka baxdana waad u timi saddex maalmood buuna kaa maqan yahay fa kulcun in shi'ta haddaad doonti fa in wajadta haddaad heshid hu shaygii ugaartahaa hariiqan xaaluu yahay mid qarqoomay oo haftay oo biyo bad iyo webi inta ku dhex dhacay naftu ka baxday dhaawacna horuu kuugu ahaa falaa taakulhaa cunin fa innaka adiga laa tadrii ma garanaysid almaa'a biyaha miyaa qatala dilay hu ugaartaan aw sahmuka ama leebkaagii baa dilay ma kala garanaysa asalka waxaad dareemaysaa neefka haddaan mar gowrac sharcigu ku dhicin waa kaa xaaraan ma cuni kartid ayib marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oo laga qaadanhayaa ugaarsiga waxyaalahaasoo dhan lagu ugaarsadaa inay bannaan tahay laakiin bisinkaa loo qabanaya can saali bni cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyey can abiihi abihi wuxuu ka wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay man ruuxii iqtanaa kaydaysta kelban ay ilaa kalba saydin ugaar eygeed mooyaane ugaarta waxaa jirta ey tababaran oo xoolaha lagu raaco ugaartu ku raacaya arigu ku raacaya geelu ku raacaya ilaa kalba saydin ugaarta ka eygeeda mooyaane aw maashiyatin ow kalba maashiyatin xoolaha la dhaqdo ariga iyo geela iyo lo-da eyga lagu raaca mooyaane fa innahu qofkaa yanqusu waxaa ka dhimaya min ajrihi ajarkiisa xaggii kulla yowmin maalin kasta kiiraataani laba buurood wax la eg ay macno la-aan inuu isaga kaa joogo meelaha gurigaaga ah, wahwahda uu ku agaayo maalin kasta laba buurood oo ajara wax la-eg baa kaa hoobanaya oo kaa daadanaya waxba kuu ag joogahayaaba qaala saalim wuxuu yidhi wa kaana abuu hurayrata abu hurayra wuxua yaquulu mid yidhaahda aw kalba xarfin ama eyga beeraha waardiyeeya mooyaane beer eygeed wa kaana abuu hurayra wuxuu ahaa saaxiba xarfin nin beer iska iskalahu ahaa marka waa isku wada mid eygii maslaxa loo kaydaysta waa la ogolyaha laakiin waxaan maslaxa ku jirin maya lama ogola can raafic ibni khadiijin waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilaahi rasuulka allala jirankii sala allahu caleyhi wasalama xulayfati meesha dil xulayfa loo yaqaano min tihaamata tihaamo ka tirsan dee waa inagii soo marrayoo xulayfa waa miiqaadka reer ahlu madiina ay ka soo xirtaan xajka iyo cumrada waliba meesha ugu dambaysa waay ayib fa asaaba annaasa dadkii waxaa ku dhacay juucun gaajo fa asaaba waxaa haleelay annaasa dadkii juucun gaajo fa asaabuu waxay heleen ibilan geel iyo waqanaman ari wa kaana nebiyu nebiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama fii ukhrayaati lqowmi dadka iyo gaadiidka socda gadaashooda mid ku sugan oo dabayaaqadoodu soo socday muxuu u soo socday dadku isu soo isa soo raacinayo inaan la kala tegin buu rabe midda kale malaa'ig baa nebiga gadaashiisa socon jirtay oo malaa'igta hortayda idinku mara malaa'ig baa gadaal iga soctuu nebigu oran jira alayhi salaatu wasalaam fa cajaluu way degdegeen fa cajiluu way degdegeen Ah, cajala jiimku ma kordhigaya mise waa qur-aanka cajila ma kusoo aroortay cajiltu miya mise waa cajaltu waa cajiltu soo jiimku ma hoos dhignaa ah, marka u fiirso facajiluu way degdegeen wadabaxuu way gowraceen wanasabuu way taageen alquduura dhardhaaradii iyo dhariyaashiiba ah, quduurtu waa dharigaynu soo maraynay digsiyaashii iyo waxyaalihii la midka ahaa ayay taageenoo dhardhaaradii iyo musbaaradii bay saareen ama dhagaxaantii fa amara wuu faray annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam bilquduri dhariyadii fa ukfi'at waa la dabagediyey uma qasama qaniimadii buu qaybiyey qaniimadii dadka ka dhexayso aan la qaybinba inta gowrgowraceen bay hilibkii kariyeen dee wax dadka kaala dhexeeya see u tasarufi kartaa nebigu hala daadiya bi fa cadala wuxuu la simay casharatan toban oo min alghanami ariga ka tirsan bibaciiri neef geela haddii la isku gadayo neef geela iyo ari halkii neefoo geela wuxuu u dhigmaa toban neefoo ariah ayaa lagala qayma dhiga fanadda waxaa cararay minhaa geela xaggiisa xaaluu ka ahday baciiru neef geel ah fa dalabuu way raadiyeen hu asaga fa acyaahum wuu daaliyo way ka noogeen way gaari waayeen nag caguhu wax ka daya wa kaana waxaana ku sugnaa filqowmi dadka dhexdooda khaylun fardo yasiiratun ee fudud rag fardoolaya oo fardawataa jirayo farduhuna waa ku yaraadeen fa ahwaa wuu ku riday rajulu nin oo minhum raggii ka mid ah bisahmin leebuu buu geelaha ku tuura fa xabasa wuu ku joojiyey oo wuu ku xanibay hu ratigii allaahu alle neefkii cararay ratiya hal ku ahaadaba ilaahay baan leebkii lagu riday ku aadiyey fa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu caleyhi wasalam inna lihaadihi tan waxaa u sugnaaday albahaa'imi ee mayeeraanka ah waa ariga iyo geelaya looda awaabida duurjoog oo ka awaabidilwaxshi dameer farowga duurjoogtiisoo kaleeta ah geela australiya meelaha lagu sheego somid arag duurjoogta iska cararahaya geelaasoo kalea jira iyo ariga iyo lo kale famaa wixii nadda carara minhaa geela xaggiisa xaaluu ka ahaday fasnacuu ku sameeya bihi asaga hakadaa saas wixii geeloo aada qabsan kartaan oo qalan kartaana qash wixii idinka cararoo duurjoogana toogta bisinka inta u qabataan ayib qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow innaa annagu qul caduwi cadow kuwa la kulmayaan nahay qadan biri walaysa macanaa la jirankeenana ma ahanin mudan mudyun mudqoms mudda soo maa ha wax midiye iyo sakiina ma wadano afa nadbaxu maku gowracnaa bilqasabi qasabka maku gowracnaa maadaama midi iyo sakiin midna anaa wadan qasabka afka yarkaale maku gowracnaa xoolaha qaala wuxuu yidhi maa wixii anhara daadiya addama dhiigga oo wadukira la sheego ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi dushiisa fa kuluuhu cuna midi inaad wax ku gowracdid iyo towrey iyo baangad keliya maaha wax kasta oo neefkana si xayaato yaxragale u gowrici kara dhiigna ka keeni kara cuna laysa sinna iliga maahana iyo wadufra cidida ilig dadka ilka waaweyn baa jira soo iligiisa intaad soo qaadato afaysid haddaad tiraha neefan ku gawracya lama ogola dad cidiyahoodu iska baxaan soo mid arag oo ciddiyaha afayay leeyihiin ciddiyahaasoo kale haddaad tira wax laguga gawrici karaa ayagana wa uxadidukum waan idinka warramaya can daalika arrinkaas maxaan labadaa u diiday waan idiin sheegi ama sinu iliga fa cadmun waa laf laftana jinkaa isticmaala ha taabanina marka ilugu waa laf wa ama adufru cidida fa muda alxabashati amxaarada gaalada wax ku qalatabi amxaaraduna dee marka dad ahlu kitaaba ayay ahaayeen lakiin dhaqan guracan bay lahaayeen ayagu wuxuu u yahay midii ay wax ku qashaane muslim baynu nahay inagu waa ka duwanaha marka waxaan ilig iyo fool iyo ilig ka ahayn eh, iyo cidi wax lagu gowracan karaa waa lagu qalan karaa dhagax haddaa haddaa afaysato waa ku qalan kartaa baabul abaaxi ayuu u adaaxi waa maxay waa udxiyadii la qalanayay jamcu udxiya ayib hal xadiid buu ku sheegi doonaa baabka can anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi daxaa wuu udxiyeeyey annabiyu nebigu sala allahu aleyhi wasalama bikabshayni laba wan amlaxayni oo weliba xubno gargaran aqranayni oo geesa leh dabaxa wuu gowracay labadooda biyadihi gacantiisa ayuu ku gowracay wa samaa wuu magacaabay bismillaahi weeye wa kabbara wuu takbiirsaday wallahu akbar weeye wa wadaca wuu dhigay rijlahu lugtiisa calaa sixaa sifaaxihimaa dheh calaa sifaaxihimaa luquntooda iyo deegteedu lugta saaray neefka marka la gowracayo waad arto waa la jiifiyaayo marka halkaa deegtaahu lugta ka saaray dhagtuu dhiigga u daray nebigu sal slam al amlax waxaa weeye al maxaa idiin qoran al aqbaru soo maa midka boorboorka iyo cagaarka la weeye alladii kaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay sawaadun madow iyo wa bayaadun cadaad neefka idaha waxaa la yaqaanaa jirkiisa inta kalena waa caddahay surka unbaa madow soo midaan arag marka qaar baa waxaa laga yaabaa inuu surku cad yahay xataa xoosh yahay qaar baa laga yaabaa qoobabka inay garan yihiin marka amlaxa waa neefka xubnaha gargaran muxuu nebigu ku doortay sala allahu caleyhi wasalama waxay leeyihiin quruxna waa leeyihiin markay sidaa yihiin waa qurux badan yihiin hilib iyo baruur fiicanna way leeyihiin marka sidaasuu nebigu u sameeyey sala allahu calayhi wasalam sidaa ayuu u sameeyey kitaabul ashribati cabitaanadiisu haddeer cunto iyo kamausan soo hadlin iyo waxa weeyaan gowrac ashribadu u kitaab yahay waa cabitaanka cabitaanadii saddex xadiis buu ku sheegi doonaa isagaana ugu dambayn doona insha casharkeena caawa saddexdan xadiis can cabdillaahi bni cumara radia allahu anna cumara cumar qaala wuxuu yidhi calaa mimbari rasuulilaahi rasuulka alla mimbarkiisa dushii wuxuu ka yidhi ama bacdu intaa ka gadaal isagoo khudbaynaya naasu dadow innahu amar yashaaniya nazala waxaa soo degay taxriimu lkhamri khamrada xaaraannimadeeda khamradu waa xaaraam walkhamru khamraduna maa shaygii weeya khaamara daboola alcaqla caqliga khamre maxaa la yidhahdaa waa wax kastoo maandooriyaho qofka maskaxdiisa waala halaathun saddex waxyaalood wadidtu waxaan jeclaaday bi anna rasuulallahi rasuulka alle kaana inuu ahaan lahaa sal alla aley wasalama cahida mid nagala ballamay ilaynaa xaggeenna fiihaa dhexdeeda cahdan ballan ballankaasoo nantahii aan ku kaaftoonno ilahi xaggiisa oo maxay yihiin aljaddu awowga dhaxalkiisa iyo walkalaalatu kalaalada waa qofka asal iyo farac midna lahayn iyo wa abwaabun irido oo min abwaabi ribaa ribada iridadeeda ka mid oo ribalfadli ah saddexdaasba waxaan jeclaan lahaa inuu nebigu aad noogu faahfaahiyo laakiin nebigu wuu faahfaahiye sal alla aleyh wasalam xadiidku marka wuxuu inoo faa'ideeyey mimbarka in laga dul khudbayn karo ama bacdu in la odhan karo ay mashruuc tahay waxyaalaha soo kordho kaleeto ninka culummada iyo aqoon-yahanka iyo madaxda iyo ummadda inay la wadaagaan khamradu inay xaaraam tahay iyo waxyaalaha la midka ah maadada laga sameeyo min alcinabi waa ka booda miya ah inahu nazla taxriimu lkhamri wahiya iyaduna min khamsatin shan shay xaggooda ayay ka ahaatay kow min alcinab cinabkan caadigu ah aan naqaano soo ma taqaanaa cinabkaas khamrada waa laga sameeya marka isagu hadda waa xalaal laakiin haddii la khamiiriyo oo uu khamro isu bedelo markaasuu xaaraan noqonaya iyo wa tamri timirta timirta waa caadi hadda waa inoo xalaal laakiin haddii inta la qoosho oo la fariisiiyo oo muddo taallo oo iyadiiyo biyihii intay isku dhadaan hadhow khamro isu bedesho oy biir noqoto waa halas iyo walcasalu malabka wa min alcinabi waltamri walcasali iyo malab iyo walxindati qamandida iyo washaciiri heeda walkhamru maa khaamara alcaqla markaas qaala wuxuu yidhi can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha ana rasuula allahi sala allau aleyh wasalam su-ila waxaa la weydiiyey canil bitci ayaa la weydiiyey bitciga bitcigu waa maxay waa malab la qooshay oo khamre marka dambe loo bedelay fa qaala nebigu wuxuu yidhi kullu sharaabin cabitaan kasta oo askara qofka sarkhaamiyoo waala fa huwa isagu xaraamun xaraam wey marka timirtii haddii inta biyo ahaan loo bedelo la fariisiyo oo la dhadiyo muddo ay taallo khamre isu bedesha lama ogola qaala wuxuu yihi radia allahu canhu albitcu nabiidu lcasali malabka kiisa la qasay oo la qooshay wey ayib can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi balaqa cumara cumar waxaa soo gaaray anna fulaana ninka hebel loo yaqaano hebelkaasi waa samurat bnu jundu baaca inuu iibiyey khamran khamro hebel baa khamro iibiyaaliyo saxaabi ah fa qaala wuxuu yidhi qaatala ha lacnado allaahu alle fulaanan hebel lacnadiisa allaha ku rido hebelow lacnad kugu dhacday kaar kugu dhacday alam yaclam miyuunan ogeyn ana rasuulallahi rasuulkii ala sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yidhi qaatala ha lacnada allaahu alla alyahuuda yahuud xurimat waxaa laga xarimay calayhim yuhuud dushooda ashuxuuma baruurta iyo xayrta fa jamaluu way dhalaaliyeen haa xayrtii fa baacuu way iibiyeen haa ayadii ayadiioo markii hore fadhida markii laga xarimay intay dhalaaliyeen oo subag ka dhigeen oo subagii iibiyeen ayay lacagtii cuneen marka marka daliil wuxuu u yahay khamradu inay xaaraam tahay wuxuu xadiidku daliil u yahoo kaleeto in qofkii aada macaasi ku aragtid aada habaari kartid ayana xadiidku inoo faa'iideeyey in loo duceeyaana kasii muhiimsan wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin